bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى aalihi وasxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alfusuul fii siirati الrasuul lilxaafid ibni kahiir raximah اllahu tacaala qaala اlimaamu raximah اllah fasl xajuhu waاctimaaruhu salى اllahu عalayhi waalihi waslm nebiga xajkiisa iyo cumraysigiisii inta jeer oo uu xajiyey iyo inta jeer oo uu cumraystay intii muddo acbaarba wuxuu wadi doonaa waxyaabo shamaaisha nebiga quseeyo oo ashamaa'ilu almuxamadiya oo kale ah ayb marka shakhsiyadiisii baa marka laga warwarramayaa lam yaxuja sala allahu calayh waali wasalam nebiga ma xajinin bacda maa haajara markuu soo hijrooday kadib ilaa xajatuhu ilaa lam yaxuja ma xajinin sala اllahu calayh ali wasalam bacdamaa haajara markuu soo hijrooday kadib ilaa xajatahu xajkiisii unbuu xajiyey ayb haadihi tan ahayd aan soo sheegnay yani xajatulwadaaci wa hiya xajat lislaam wa hiya iyaduna xajat lislaam islaamka xajkiisii weeyaan wa xajat lwadaac waxajat اlwadaaci sagootintii xajkeediina waaye yacnii markii nebigu uu soo hijrooday kadib halka xaj ee uu xajiyey wuxuu ahaa xajat اlwadaac ee aan soo dhaafnay wa kaana fardu اlxaji xajka fardyeelistiisuna fi sanati الsaadisati sanadii lixaad bay ahayd fii qowli bacdi اlculamaa culimmada qaarkood sida ay qabaan oo waxay leeyihiin sannaddii lixaad bay soo degtay oo jumhuurtaana saa qabto waxayna dhahayaan wa atimu alxaja waalcumrata lilaah aayaddaabaa waxay ka warramaysaa xudaybiya xudaybiyana sannaddii lixaad bay dhacday bidaliili yacnii fa in uxsirtum fama staysara min alhadyi axkaamtii ixsaarkaa lagu dhex sheegay aayaddaas ixsaarkuna nebigu wuxuu ku dhacay xudaybiya unbaa la sharay oo xajkii laga manciyey ee cumradii laga laga hor joogsaday aayaddii marka xajka itmaamkiisa waajib yeelidiisa ka hadlaysayna waxay yidhaahdeen marka xudaybiyey kusoo ayay soo degtay taasaana marka yacni sanaddii lixaad in la farad yeelay tusayo ayb wa fi taasicati sannaddii sagaalaad buu ahaana waa la yidhi fii qowli aakhariina culimo kale qowlkooda marka la qabto minhum ahlucilmiga ka mid ah ibnulqayim baana sidaa doortay zaadulmucaadka oo wuxuu yidhi xajku dib buu u dhacay faradkiisa ilaa sannaddii sagaalaad sannadkaas sagaalaad baa la farad yeelay abuubakar baa dadka xaji siiyey sannaddii tobnaadna nebigaaba xajkii aaday iyadoo marka xajka laga nadiifiyey macaalimtii oo ahlu awthaanka dadkii asnaamta caabudi jiray astaamahoodii iyadoo laga nadiifiyey waqiila sanata cashrinna waa la yidhi sanadii tobnaad wahuwa qariibun aad bay qariib u tahay taas wa aqrabu minhu waxa ka qariibsanse oo ka sii daran waxaa weeyaan maa xakaahu imaamu alxaramayn imaamulxaramayn wuxuu sheegay imaamulxaramayn marka waa abulmacaali aljuwayni cabdulmelik ibn mcabdulmelik eh, ibn abi muxamed aljuwayni waa shaaficiyadu hadday yidhaahdaan qaala alimaamu ninka ay ka wadaan waa isaga ku dhacaa imaamka imaamulxaramayn fi nihaayati wuxuu ku yidhi nihaayaduna waa kitaab la yidhaha nihaayat اlmaطlab fii diraayat اlmadhab oo yacnii shaaficiyada agtoodana muctamad ka ah oo iyagu marka kitaab weyn ilaa sagaal mujalladood ka badanba ah oo furuucda fiqhiga ka warramo ayaa markaa wuxuu ku sheegay wuxuu ku xikaayooday wajhan wej libacdi اlasxaabi asxaabta shaaficiyada qaarkood ay leeyihiin anna fardalxaji xajka farad yeelistiisu kaana qabla alhijrati hijrada ka hor buuba ahaa bay dhahayaan waa wej marka aada qariib u ah midkaani sax maahaayb marka sanadda tobnaadna waa qariib wa aqrabu minhu in la yidhaa qabla alhijra ayaa xajkii la farad yeelay waayo qowlka lixda iyo sagaalka unbaa isu dhidhigmi karo sanadii lixaad iyo sanadii sagaalaad ayb marka nebigu bacda alhijra ee markii ama xajkaba la farad yeelay hal xaj buu xajiyey bis wa amaa cumaruhu cumrooyinkiisu fa kunnaa waxay ahaayeen arbacan afar cumro alxudaybiyatu xudaybiya allatii xudaybiyada oo sudda canhaa laga celiyey oo kacbadii uu gaari waayey iyada waa cumro koow ile waa ka xalaaloobaye naxri iyo xalqibu uga xalaaloobay oo cumratu lqadaa iyo cumratu lqadaa oo sannaddii labaad ahayd oo markii waa tii kuxigsannaddii waxaan u jeedaa ku xigtay taas ahayd lixaad toddobaaday dhacdo cumratu lqadaa waana soo marnay ayb nebiga asxaabtiisa marka heshiisay maka ku soo galeen saddex maalmood bay joogeen waa cumraysteen waana iska laabteen ayb wa cumratu lqadaa'i oo bacdahaa gadaasheed ahayd uma cumratu ljiciraana jiciraana cumradeedii ayb iyaduna waxay dhacday sannaddii sideedaad xunayn markii nebiga uu bishii shawaalow aaday xunayn dagaalkii kadib dulqacda ayuu ka soo noqday dulqacdo marka isagoo khanaa'imtii iyo wixii laga qaaday buu soo meel ku ururiyey isagoo weli qaybinin ayuu aaday maka waa soo cumraystay jiciraanuu ku soo laabtay haddana xajkaasi ee cumradaasi marka jicraan uu ka soo xirtay ayb uma cumratuhu cumradiisii baa ku xigtay allatii cumrada oo maca xajatihi xajkiisa la jirtay ayb afar cumro buu marka nebigu cumraystay kulligoodna waxay dhaceen dulqacda dhammaan xudaybiye cumratulqadaa lixaad iyo toddobaaday kala dhaceen cumratuljiciraana sannadii sideedaadee ahayd iyo cumradii sanadkii tobnaad dhacday oo xajkiisa la jirtay ilaa nebigu xajkiisu muxuu ahaa qaarin buu ahaa rasuulka qiraanu ahaa qiraankana marka cumro iyo xaj wada jiro afartaa cumro buu cumraystay haddii lagu weydiiyo oo lagu yidhaha meeqa jeer buu nebigu cumraystay afar afartu maxay kala yihiin saasaad u sheegaysaa xudaybiya cumratulqadaa jiciraana iyo xajatulwadaacatii ku jirtay meeqa xaj buu marka nebigu sameeyey sala allahu calayh ali wasalama intii xajka la farad yeelay kadib hal intaan xajka la farad yeelin ka hor oy dadkuna iska xaji jireen dabcan nebigu xajku waa samay jiray soo sheegi doonaba nacam laakiin intiiba la farad yeelay farad xaj laga dhigay halkaa buu sameeyey waqad xaja sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuu xajiyey qabla alhijrati hijrada ka hor maratan mar buu xajiyey waqiila akarana waa la yidhi wa huwa aladharu hal mar ka badan inuu xaj aaday baana xoog badan liannahu maxaa yeele kaana sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yakhruju inuu baxaayo layaaliya almawsim maalmaha mawsimkoo xajku uu socdo habeenadooda inuu baxayay yadcu naasa dadka uu alle uu u yeerayay ilallaahi ilaahay cibaadadiisa ugu yeerayey ile waa fursad laga faa'iidaysto carab oo dhan baa imaanayso xajkii bay imaan jireen qolo walbaa meel bay deggan tahay marka fursad buu ka dhigan jiray waa u imaan jiray qolo walbaa dacwada u bandhigi jiray marka isagana dabcan xajka maka tegayo rasuulka calayh isalaatu wasalaam ayb ayb yadcu الnaasa ilى اllahi tacaalى salى اllahu عalayh wali waslm tasliima kaiira daa'ima ilى ywm اddiin faslun amaa ghasawaatuhu duulaamadii nebiga uu duulay farawaa muslimun muslim wuxuu wariyey min xadiidi cabdillaahi bni buraydata bni اlxusayib alaslamiy can abiihi qaal hazaa rasuulu llahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigu waa duulay tisca casharata haswa sagaal iyo toban duulaan ayuu duulay qaatala fii amaanin sideed waa dagaalamay oo minhunna ka mida sagaal iyo tobanka ayb wacan zayd bni arqam qaala hazaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam tisca casharata ghaswatan sagaaliyo toban duulaan buu duulay kuntu macahu aan la jiray fii sabca cashara toddobiyo toban waa la jiray ayuu yidhi ayb xadiidkaana bukhaari baa kitaabu lmaqaazi ku soo saaraya imaam muslim wa amaa moxamed bnu isxaaq faqaala waxa uu yidhi kaanat ghasawaatuhu duulaamadiisu waxay ahayn allatii kharaja fiiha uu baxay binafsihi nafsadiisa uu u baxay sabcan wa cishriina labaatan iyo toddobo ibnu hishaamna saasoo kaleu sheegay waxbuuna ku daray isagu ayb wa kaanat bucuuuhu ciidamadii uu diray wa saraayaahu iyo ilaalooyinkii uu bixiyeyna amaaniyan wa alaaiina soddon iyo sideed bay ahaayeen wasaada bnu hishaamin wuxuu ku daray filbucuuhi dadkii uu diray ciidamadii isagu aanu raacine uu diray calabni bni isxaaq ibnu isxaaq waa ka intuu sheegay in ka badan buu tilmaamay isaga ayb marka e, bucuu diridda iyo yanii iyo e, dadkii uu diray isaga aanu raacin iyo ilaalooyinkii uu diray soddon iyo sideed buu ka dhigay ibnu isxaaq ibnu hishaam waa ka badiyey hazawaadku ibnu isxaaq wuxuu ka dhigay labaatan iyo toddoba duulaan ayuu ka dhigay ibnu hishaamna sidoo kaleu yeelay ayb ibnu sacadna sidoo kale u yeelay abaqaat ibnsaaxibu abaqaat ayb marka qaar waxay sheegeen toddobiyo toban qaar aan ujeedaa sagaaliyo toban bay sheegeen qaar qaar waxay sheegeen ayb labaatan iyo toddobo siyaabahaasay kaleta tilmaameen waxaa laga yaabaa marka kuwa tirada yar sheegay daqazawaadka waaweyn inay ka hadlayaan ama kuwii dagaal dhacay waxyaabaha inay sheegayaan qaarna marka khasawaad fara badan oo yaryar iyay kuwii waaweynaa dhex geliyeen sidaas baa marka tiradu usoo yaraanaysa ayb faslun fii aclaami nubuwatihi calaa sabiili اlijmaali halkan marka wuxuu ka soo baxay inta xaj uu xajiyey inta cumro uu sameeyey inta duulaan uu duulay halkan marka wuxuu ka gelayaa mucjizaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee nebinimadiisa daliilka u ahayd faslun fii aclaami nubuwatihi nebinimadiisa calaamadaheedii iyo adiladeedii sala allahu calayh ali wasalama calaa sabiili اlijmaali si duuduuba loo sheego bayaanintiisa iyo caddayntiisiibuu u fasilayahay fasalkan lianna tafsiilahu maxaa yeelay kala dhigdhigga la kala dhigdhigaa nebiga mucjizaadkiisaoo la sheegayo yaxtaaju wuxuu u baahanayaa ilaa mujalladaatin kutubo fara badan cadiidatin oo aad u tira badan waqad jamaca ala'immatu a'immadii way ururiyeen fii daalika kaagaasi maa zaada calaa alfi mucjizatin kun mucjizo wax ka badan bay sheegeen culummada yani nebigu inuu lahaa kun calaamadood oo nebinimadiisa tusayso iyo ka badan bay tilmaameen marka haddii la yidhaha waa la kala dhigdhigayaa mujalladaad badan iyo kutubku waa dheeraanayaa buu ku leeyahay ee inta waaweyn baan soo qaadanaynaa saasuu dhahayaa marka ibnu kaiir marka alaclaam aclaamu nubuwa marka la yidhaahdo waa jamcu calam waa wixii wax lagu arko lagu ama deliil lagaga dhigto aclaamu nubuwa iyo mucjizaat arasuul waa isku mid mucjizaadka rasuulka aclaamu nubuwa nebinimada yacni calaamadaheeda iyo waxyaalahaasoo dhan marka waxyaabo isku macno dhowdhow waxaa kaloo lamida lafdi kaloo la midaa jiro dalaa'ilu nubuwa dalaa'ilu nubuwa haddii la yidhaha aclaamu nubuwa dalaa'ilu rasuul kulluhu isku mid ah. ayb sababta marka gaar loogu sheegayo ama loo danaynayo maxay tahay sababku waxaa weeyaan qofka iimaankiisay kor u kicinaysaa rumaynta iyo iyo yani rasuulka tacalluqa uu la lahaanayaa badnaanayo ayb iimaankiisaa ku dhismaayo mucjizaadkii nebiga qofka haddii uu maqlo mucjizaad marka la yidhaahdana mucjiza waa wax caadada ka baxsan halkan wuxuu ku sheegi doono dhan waa wax basharka wixii looga bartay ka duwan ayb waxyaabahaas marka basharka looga bartay waxyaabaha ka duwan waxaa loo qaybiyaa ilaa afar qaybood ama saddex qaybood qayb waxaa la yidhaahdaa midaan ku jirno weeyaan waa mucjiza mucjizadu waa icjaaz khalqigii baa la cajsi gelinayaa taxaddi baa la socdo waxaan ayaan la imide carma la imaan kartaa baa la jirta ayb midna waxaa weeyaan irhaas walirhaasu waa wixii caadada ka baxsan ee nebi la siiyo intaan loo waxyoonin ka hor intaan isagoo loo waxyoonin ka hor waxyaabaha caadada ka baxsan ee lagu arko irhaasaad ayaa la yidhaha ayb tan saddexaad waxaa weeyaan karaamo karaamada mu'miniintaa la siiyaa waa wax caadadiina khilaafsan qof mu'minna ka soo daahirtay karaamaa la yidhaha iyadana shayga afaraad waxaa la yidhaahdaa istidraaj waa wax qofka faasiqa ah ama gaalka lagu salaansabaayo ayaa la yidhaha isagoo daacadii alle ka tegey oo aan diin lagu aqoonin macsi iyo shirki iyo gaalnimo iyo munaafiqnimo lagu yaqaano ayaa haddana adduunya wax badan baa loo sakhiray markaasaa caadadii wax ka baxsan buu la imaanayaa kaas maxaa la yidhaha marka waa istidraaj sanastadrijuhum min xayu laa yaclamuun falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kulli shayin xataa idaa farixuu bima uutuu akhadnaahum baktatan faidaa hum mublisuun gaalada ilaahay wuxuu yidhi markay nacaasiyeen oo wixii lagu waaniyey ay ka tageen irdihii samada yacnii shay walba irdihiisii baan u furnay u ballaqnay irdihiisii baan u ballaqnay markaasay ku kadsoomeen dajaal markuu yimaado aakhiru zamaankana wuxuu la imaanayaa waxyaabo caadada ka baxsanba qof buu dilayaa laba u kala goynayaa qum ayuu dhahayaa istaag qofkii intuu isku soo kabma ayuu istaagayaa samadii buu amar siinayaa inay soo di'iso waxa ay roob iyo hayso waa iska soo daynaysaa dhulkii buu amar siinayaa kaydkiisii dhan buu soo bixinayaa istidraaj baa la yidhaha midkaas nacam khawaariqulcaadaadku marka waa afartaas nooc qofku inuu ku sirma maahan haddii uba ou arkaba wax caadadii khilaafsan hadduu qof ka arkaba inuu karaamo u maleeyo waa jaahilnimo ayb walidaalika rasuulka calayhi salaatu wasalaam mucjizada iyo karaamada farqiga u dhaxeeyana waxay tahay mucjizada ilaahay nebiyadiisaa la siiyaa koow mucjizada waxaa la socdo iyada yacnii car la imow baa la socoto car tanoo kale ma keeni kartaa karaamadu laakiin carma keeni kartaa lama socoto waa qof iska mu'min oo iska miskiina yaa alla uu ku karaameeyey ma dhihi kara marka yaa la imaan kara tan oo kale dadka taxadi kuma samayn karo ayib dadka marka saxarada iyo kuwa yacnii faalka dhigo iyo kuwan marka eh, qeybka ka warramo oo jinniga la xidhiira iyo waxyaabaha laga arko caadada ka baxsan iyo karaamada iyo mucjizaadku isma dhexgeli karaan qof jaahilunba isaga dhex daadanaysaa oo rasuulka calayhi salaatu wasala adda nebiyullaahi muusa haddaan tusaale usoo qaadanno mucjizow la yimid isaga niman sixirka aada u yaqaanana wakhtigiisii waa jiri jireen sixirkii iyo mucjizadii nebi muuse dadkii sixirka yaqaanay waa kala sooceen oo middiisu inaynan sixir ahaynoo ay tahay ta'yiid minallaahi waa garteen maxaa yeelay ninkan been lagama baranin sixir laguma aqoonin qaab darro kale laguma yaqaano <coughs> keliya wuxuu leeyahay allaan ku xoranaha aniga habeen iyo maalin marka wuxuu sheegayaa ilaahay xaggiisa in looga warramo allana qof ku been abuurtay haddana inuu sii kaalmeeyo suurtagal maaha <coughs> walow taqawala calayna bacd alaqaawiil laakhadnaa minhu biاlyamiin uma laqaطacnaa minhu اlwatiin yacnii qof lama sheegin intan ilaahay masabitay aan la fadeexaynin ma jiro musaylama nebinimow sheegtay wakhti dheer ma soconin wixiisoo dhan dhowr sanoo yar ayay ku soo dhammaadeen <clears throat> magac xun ayaana ka harayoo musaylamata alkadaab alkadaab unbaa meel walba ula jirto laakiin rasuulullaahi moxamed sala allahu calayh ali wasalama nebinimadii waa sheegay inuu nebi yahay horay looguma aqoonin been iyo sixir aadid iyo shirki iyo qaabdarro khiyaano laguma aqoonin haddana wuxuu khuluqiisi dabeecaddiisii iyo waxaa isdaboolay wuxuu sheeganaya dabeecaddiisii iyo wixii uu sheeganayay ayaa isyeeshayoo isdaboolay mucjizaadna marka waa la yimid isku mid maaha marka sixirow wuxuu soo dhodhoobay oo kale maan soo ma garan <clears throat> marka wuxuu yidhi mucjizaadkaas buu marka hadda gelayaa oo bilaabayaa famin abharihaa mucjizooyinkaas tan kuwa ugu waaweyn ugu cajaa'ibka badan famin abharihaa kuwa ugu cajaa'ibka badan wa acdamihaa ugu weyninka badan alqur'aanu اlcasiizu weeyaan qur'aanka sharafta badan alladii qur'aanka oo laa ya'tiihi اlbaailu min bayni yadayhi walaa min khalfihi baail uusan xag hore iyo dambaba uga imaanaynin tanziilun min xakiimin xamiidin munazalun waayo mid la soo dejiyey isaga min xakiimin laga soo dejiyey alle xikmad badan xaggiisa xamiidin la mahadiyo <clears throat> wa icjaazuhu qur-aanka mucjisnimadiisana min jihati lafdihi dhawaaqiisa iyo wa macnaahu iyo macnihiisa labada dhinacba uu ka imaanayaa <clears throat> acdamu mucjiza oo nebiga la siiyey marka waa qur-aanka taasuuna u hormariyey waana qur-aanku miduu uu tilmaamayb isagaa la yimid siduu tilmaami doono dadkii carabiga aadka u yaqaanayna bal keena macno lamida iyo yacnii alfaad lamida xagga balaaqada iyo tarkiibka iyo la imaado waa la imaan waaye idan marka waa mucjiza taxadi baa ku jira iyada oo waxaa la yidhi wain kuntum fii raybin mima nazalnaa calaa cabdina faatuu bisuuratin suurad la imaado mar kalena waxaa la yidhi am yaquuluuna iftaraahu ma waxay leeyihiin marka nebi maxamed baa been abuurtay qul faatuu bicashri suwarin milihi muftarayaatin wadcuu man istadactum min duuni illahi in kuntum saadiqiin toban suuradood la imaadaa layidhi marna isagii dhan baa waxaa layidhi la imaada oo keena qul lain ijtamacat اlinsu waاljinnu cala an ya'tuu bimili hada اlqur'ani laa ya'tuuna bimilihi walow kaana bacduhum libacdin dahiraa isagaa marka ugu weyn waxaa la siiyey qur-aankaas baa marka ugu weynin badan wa icjaazuhu qur'aanka cajsigelintiisa uu cajsigeliyey makhluuquna min jihati lafdihi waa siduu u dhawaaqaayo yacni xuruuftiisii iyo alfaaddiisii iyo macnaahu iyo macaanida ku jirto wuxuu ka warramayaa adduunka intaan la abuurin ka hor aadam iyo xawaa dhulkay cirkasay ahaayeen ummadihii soo jiray ummadda hadda joogtee taagan ee nool tan soo socotay imaan doonto aakhire iyo qabriga iyo meelahaasoo dhan ayb tan soo socotay iyo waxyaabahaasoo dhan buu marka qur-aanku ka hadlayaa min jihati اlmacnaa ayb amaa lafduhu qur-aanka lafdigiisa iyo dhawaaqiisu fa fii aclىa haayaati fasaaxati اlkalaam fafii aclaa qaayaati fasaaxati اlkalaami hadalka fasaaxadiisa meeshii ugu dembaysay tan ugu sarrayso dhexdeedu ahaaday wa kullu man qof dhammaantiis isdaadad ay kororto macrifatuhu garashadiisu bi haada sha'ni sha'nigan oo qur-aanka ah isdaada lilqur'aani qur'aankii wuxuu u siyaadsanayaa tacdiiman weynayn buu u iyaadayuu u siyaadsanayaa fii hada albaabi baabkan qof allaale qofkay macrifadiisu qur-aanku ay kororto qur-aanka tacdiim iyo weynayn unbaa marka uu u siyaadinayaa waqad taxadaa <clears throat> wuu cajzi geliyey qur'aankii alfusaxaa'a dadkii aftahanada ahaa walbulaqaa'a iyo dadkii aad balaaqada u yaqaanay fii zamaanihi waqtigiisii nebigu uu noolaa maca shiddati cadaawatihim iyadoo cadaawadooduna ay aad u darnayd lahu isaga ay u qabaan <clears throat> wa xirsihim wa maca xirsihim dadaalkooda calaa takdiibihi beenintiisa ay u qabeen bian ya'tuu inay la yimaadaan buu ku cajsigeliyey bimidlihi isagoo kale ow bicashri suwarin toban suuradoodoo midlihi isagoo kale ah ow bisuuratin amase hal suurad inay la yimaadaan facajazuu markaa way iska caajiseen oo wa awoodi waayeen wa akhbarahum wuxuu u sheegay annahum iyagu laa yutiiquuna dalika inaynan awoodaynin abaddan weligood bal qad taxadaa wuxuu ku cajsigeliyey aljinna jinniga walinsa iyo insiga qaatibatan dhammaantood calaa an ya'tuu inay la yimaadaan bimidlihi qur'aanka oo kale facajazuu way caajizeen wa akhbarahum bidalika arrinkaana wuu u sheegay faqaala allahu tacaala wuxuu alla yidhi qul lain ijtamacat ilinsu waaljinnu qul waxaad tidhaahdaa nebiyow lain ijtamacat hadday kulanto al-insu insigii iyo waljinnu iyo jinkiiba calaa an ya'tuu inay la yimaadaan bimili haada alqur'aani qur'aankan oo kale laa ya'tuuna la imaan maayaan bimilihi isagoo kale walow kaana bacduhum qaarkood haba ahaado libacdin qaarka kale dahiiran dhabar ha u noqdo oo yacnii qaarkood qaarka kaleba kuwo u kaalmeeya haba noqdaane lama imaan karaan isagoo kale wa ammaa macnaahu qur-aanka macnihiisa siduu mucjizo ku yahay fa innahu isagu macnaha qur-aanku fii gaayati tacaabudi iskaalmayn iyo yacnii istaageerid meeshii ugu dambaysay weeyaan attacaabud macnaha waxaa weeyaan isgarabsiin macaanida qur-aanku way isgarab siinayaan ma kala tagana wاlxikmati wa fii gaayati اlxikmati xikmada meesha ugu dambaysay shay kastaa meesha laga rabee u wanaagsan ayuu macnaheeda kaga warramaa waraxmati naxariis meesha ugu dambayso walmaslaxati maslaxo meesha ugu dambayso ayb iyo walcaaqibati alxamiidati ciribta la mahadiyee wanaagsan iyo walitifaaqi iswaafaqid meesha ugu dambaysa buu ahaaday wa taxsiili acla almaqaasidi maqaasidda waxyaabaha maqaasidee la doono tan ugu sarrayso xasilinteeda wa tabdiili lmafaasidi mafaasidda oo la baabi'iyo qur-aanku yacni wuxuu u yimid masaalixda basharka in uu taxqiijiyo uu keeno midda ugu sarrayso ayb mafaasidda kuwa ugu daranna la dari'iyo oo uu qur-aanku marka waa ibdaaliyeeyo waa riixay masaalixdaas iyo mafaasiddaas marka waxaa laga fiiriyaa shan meel shan meel baa laga fiiriyaa alwalu waxaa weya diinka waxaa la leeyahay diinta xaggee u maslaxa roon diinta bay mafsadada ugu darani yacnii mafsadada layska leexinaayo iyo maslaxada lasoo jiidaayo meelaha laga fiiriyo koo waa diinka maslaxada mafsado marka la eegayo diinka maxaa u maslaxo ah maxaa u mafsado ah wixii u mafsada waa laga dheeraanay iyadaa la hormarinaya waa laga fogaanayaa ayb laba waxaa weeyaan nafsadda nafsaddaa ku xigta nafsadda dadkaas muslimiinta ama ummaddaas nafsadahooda maxaa u maslaxaa maxaa u mafsadaa waa laba tan saddexaad waa maalka amwaasha dadku ay leeyihiin maxaa u maslaxaa maxaa u mafsado ah tan afaraad waxaa weya cirdiga dadka sharafkooda maxaa u maslaxaa maxaa u mafsado ah tan shanaadna waa caqliga dadka caqligooda maxaa u maslaxaa maxaa u mafsado ah addaruuriyaat alkhamsu ayaa la yidhahdaa daruuriyaadka shanta ah waa shan daruuriyaad masaalixda mafaasid hadaad maqasho shantaas baab baa laga fiiriyaa qof mucayana maslaxadiis iyo bulsho yaroo meel degan maslaxadeed iyo ma laga fiiriy iyo waxay dadku iyagu u maleeyaan maslaxad waxaa laga yaabaa iyagu waxay maslaxo u maleeyaan aan maslaxo ahayn waxay iyagu dhib u arkaan laakiin dheef ah baa jirta fi lxaqiiqa marka diinta iyo nafsadda iyo maalka iyo cirdiga iyo caqliga yaa laga fiirsadaa qur-aanku marka macaanidiisa oo masaalixda ka eegaya haddaad fiiriso meelahaasu ka fiiriyaan ahlucilmiga marka aad diinka u fahmay markay ka sheekaynayaan walidaalika cuquubaadka waaweyn ee sharcigu uu xuduudda ku soo rogay meelahaas u kala noqnoqonayaan ayb oo waxaa weeyaan markuu sharcigu yidhi qofkii diinta ka baxdo ha la dilo man badala diinahu faqtuluuh maxaa la fiiriyeyna diintaa la eegay diinkii shay laciboo lagu dheeldheelo maanta soo gal berri ka bax berri dambe soo gal maalinka ku xigta ka bax haddii laga dhigo oon dadka loo adkaynin diinkiibaa meesha macnihiisiibaa dhumaya tan labaad waxaa weeyaan maalan qofkii qof muslima dilo ha loo qisaasaa la yidhi walakum fi lqisaasi xayaatun qisaaskii marka maxaa loo jideeyey nufuusta si loo ilaaliyo haddaan isaga la yeelin nufuustii ma ilaalsamayso walidaalika wuxuu yidhi alla walakum fi lqisaasi xayaatun buu yidhi qisaastu nolol baa idinkugu jirto waa ku noolaanaysaan idinku hal nin baa la dilayaa laakiin ummaddaa ku istareexayso tan saddexaad maalka maalan tuugga in gacan la gooyaa sharcigu faray wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa maxaa yeeley mafsadadiisu waa maali dhinaca maalku dhib ku hayaan haddii la yidhaha maalka halayska xado halayska dhaafo waa khatar isagiina waa loo daneeyeyoo mararka qaarkeede maalka uu xadaya xad baa la gaarsiiyey rubcu diinaar ee wax ka yaryar iyo hadduu xado yaan gacanta la jarin si kale ha loo ciqaabaa la yidhi iyadoo laftirkeeda marka waxaa ku jira sharcigu wuxuu eegayaa marka xigmadda iyo yacnii iyo sharcigu meesha uu ku imaan karo ayb cirdiga maalan waa la ilaaliyeyo ninkii qof ku xadgudbo haween ah, ama rag ah, nin raga yidhaahdo zaani iyo wax lamida dhaho ama naag iska qadfo nin iska qadfo siddeetan karbaash ha lagu dhuftaa layidhi si aan cirdiga loogu dheeldheelin inaga marka cirdigaas agteenna waa ku baaba'san yahay hooyadiiba yaa la caayaa oo suuqa kontan jeer ka badan yaad ku maqlaysaan hooyadaa saas ahayd ka kale sidii oo kale u dhahayaa cirdigii marka wuxuu iska noqday waa iska baaba'ay dhowr qof haddii siddeetan loogu dhufa lahaay ummadda afkooda aaday u xiri lahayn waa ka cisho lahayn ayb siyaanana marka ku jirto caqligiina waa la ilaaliyeyoo maandooriyaha waa la xarimay khamriga qofka cabo afartan in lagu dhufto ugu yaraan ilaa siddeetanna waa bannaan tahay in la gaarsiiyo ayb intaa maxaa loo yeelay taasaa la ilaaliyey sharcigu marka saas wuxuu u ilaaliyaa shantaas daruuriyaadka shantana xafid ayb wa taxsiili acla almaqaasidi wa tabdiili اlmafaasidi oo la ibdaaliyo ilaa hayri dalika haddii marka mafsadada aan meesha laga saari karinna mafsadadii meesha ma laga bixin karo waana dhowr mafsado markaasna sharcigu wuxuu ku amrayaa oo amar ah midda fudud inaad la baxdo kuwa kalood aadka u daran inaad iska ilaalisid tan fudud la bax irtikaabu adna almafsadatayn allayidhahnaa laba mafsadaa kuu kulantay mid fursad saddexaad ma jirto labadan kala dooro waayo bes tee dooranaysaana mafsadada fudud iska kor midda kale riix mafsadadaa markaa koraysid culamada culamaau alqawaacid alfiqhiya ka hadasho waxay leeyihiin mafsadadan fudaydka ah oo la koro markaas waa sharci bay noqonaysaaba inay waajib noqotona waa la arkaaba oo qofku markaa ma dembaabayo ogow ninkii reerbaadiyaha inta soo galay masaajidka kaadi ku kaadiyey masaajidkii buu ku kaadiyey rasuulkii marka sal lahu ala asxaabtii marka inay ku dhacaan bay damceen nebigu marka wuxuu yidhi laa tusrimuuhu dhaafa ha ka goynina kaadida ha iska wato kaadidiisa masjidkiioo kaadi lagu dhex wataahy waa mafsada nin kaadi masaajidkii ku wado weli rasuulkii asxaabtu ay fiirsanayaan waa dhib si haddii loo eego laakiin hadda waaba ku bilaabay markii hore waaba ku kaadiyey laakiin hadda haddii la yidhaahdo ha la qabto ee uu cararo boqol meeloo kale u najaasaynaya mafsadadii marka waa la badiye lama yaraynina ogow markaas waxaa lagu qasban yahay marka in la yidhaha halkaagaan isaga kaadina ku dhammaysa meeshiyadoo laogyahay inaysan fiicnayn soo ma fahmin way fara badan tahay ibnulqayim ilaa wuxuu gaarsiiyey afartan miaal oo arrimahaasoo kale u keenay alimaam ibnulqayim raximah ullah kitaabkiisa iqaaatulahafaanka ayb oo axaadiid nebi kulligood ku wada cadcado ku fara badan weliba ayb marka islaamku marka mafaasidda in la wada bixiyo haddaan la bixi karinna qayb la tuuro qaybta fududna la baaqi yeelo waa diin iyada laftirkeeda markaas qaybtaas kalena iyadana haddii markii ay soo baxdo in la tirtirana la zuuliyo iyadana ayb ama in la wada zuuliyo haddaan la zuulin karinna inta ugu xun meesha laga bixiyo ayb ilaa hayri daalika waxaa hayrkiisoo mimaa yadharu waxa u muuqanayo liman lahu lugbun qofkii caqli u saaxiiba u muuqanayo caqlun saxiixun iyo caqli saxiixa khaalin ka maran caqliga oo khaalin ka maran min ashubahi shubhooyin walahwaa'i iyo ahwaa nacuudu billahi minha wanas'aluhu اlhudaa yacnii macaanida qur'aanka caqli saliim ah oo shubha ka maran hadduu fiiriyo wuxuu garanayaa bani aadan maslaxadiis inay ku dhan tahay meeshaas ayb wa min daalika waxaa ka mida mucjizaadkii nebiga la siiyey annahu nasha'a wuxuu ku koray bayna qowmin qolo yacrifuuna yaqaanaan nasabahu nasabkiisa wa marbaahu iyo yanii ayb iyo wamarbaahu soo barbaaristiisii wamadkhalahu wamakhrajahu gelistiisa iyo bixiddiisa iyo dad aad u yaqaanay yatiiman isagoo agoon ah buu soo koray bayna adhuurihim dhexdooda amiinan isagoo ah mid ku la aamino oy dadku yacnii ammaano iyo ay ku yaqaanaan saadiqan run sheege baaran baari raashidan hanuunsan toosan kulluhum dhammaantood yacrifu daalika waa kaagaasi waa yaqaanay lahu isaga ayuu u yaqaanay walaa yunkiruhu ma inkiraynin ilaa man caanada qofkii qof madax adeygaya maahane wa wasafsada <coughs> oo markaa isagu yacnii safsadadu waxaa la yidhaahdaa dad suufsadaaiya la dhihi jiray ayaa loo ayaa lagu markii dambe marka iyagaas macnahoodii baa macnahoodiibaa yay ku baxday dad marka aad iskaga muran badan oo ashyaa'ada xaqaa'iqda inkiro marka qof kastoo xaqaa'iqda inkiro waxyaabaha xaqaa'iqa ee layskaga jeedo qofka inkiro yacnii waxaa la yidhahdaa fulaanun yusafsidu Eh, ilaa man caanada qof madax adeegaya wasafsada xaqaa'iqa iska inkiraya maahane wakaabara <coughs> wakaabara markaa madax taagaya un maahane oo <coughs> isweynaysiinayo wa kaana wuxuu ahaa ummiyan haddana nebigu wuxuu ahaa ummiyan midaan wax qorin waxna akhrinin laa yuxsinu aan hagaajinaynin alkitaabata qoraalka walaa yucaaniiha aana isku kallifin wax qorista walaa ahlahaana ma uunan ahayn walaysa fii bilaadihim bilaaddoodana min cilmi alwaliina ummadihii hore cilmigoodana ma oolin walaa man yacrifu mana uusan joogin qof yaqaanay shay-an wax oo min daalika culuumtaas hore ah fa jaa'ahum waa u yimid nebiga calaa ra'si arbaciina sana afartan sano madaxeed ayuu ugu yimid min cumrihii ay ka tagtay yukhbiru isagoo markaa wuxuu u sheegayaa maa madaa wixii tegey ummadihii hore ayuu uga warramayaa mufasalan isagoo la kala dhigdhigay mubayanan la caddeeyey yashhadu lahu waxaa u qiraya haddana culamaau lkutub اlmutaqadimati kutubtii hormartay culimmadoodiibaa haddana u qirayo albasiiruuna bihaa ee kutubtaas yaqaaneen almuhtaduuna hanuunsan bisidqi lagu hanuuniyey <clears throat> yacnii mucjiso kale waxay tahay isagoo ummiya waxna qorin waxna akhrinin beledkii laga soo saarayna culuumtii ummadihii hore aan laga aqooninba oo dad iska ummiyiina ay yihiin cid markaa beledka la joogtay oo aqoon laho uu ka faa'iidaystayna aynan jirin afartan sano markuu sidaa ku soo gaaray ayuu u yimid qur-aan buu ku dul akhrinayaa wuxuu ka sheekaynayaa ummadihii hore <clears throat> iyo xaalkoodu siduu ahaa dadkii cilmiga lahaayoo kutubtii hore wax ka yaqaanayna markay dhegaystaan sax waayay leeyihiin oo way uqirayaan taas markasuu mucjizadiisa wax caddaynaya miyaanay ahayn bal akaru اlkutubi اlmunazalati kutubtii la soo dejiyey badankood qablahu isagoo hortii la soo dejiyey qad dakhalahaa waxaa galay ataxriifu baa galay bedelis iyo watabdiilu iyo in la bedelaad <clears throat> wayajiiu uu imaanayey maa anzala allahu calayhi wuxuu alla ku soo dejiyey korkiisa mubayinan isagoo cad lidaalika kaagaas muhayminan isagoo markaa yacnii nasakhayo calayhi kaa kutubtaa hore uu nasakhayo daalan cala alxaqi xaqiina uu tusayo minhu oo kaa ka midana uu tusayo wa huwa maca daalika intaa iyadoo ay jirta haddana isagu fii gaayati sidqi runta meeshii ugu dambaysay buu ka joogaa walaamaanati iyo ammaanada wasamti hanaanka alladii hanaanka oo lam yara ulul albaabi caqliga dadka u saaxiibka aynan arkin milahu isagoo kale sal l slam ayb yacnii rasuulkii haddana wuxuu leeyahay isagoo sidaa haddana runta ammaanada iyo hanaanka toosan dadkii caqliga lahaa wax aynan cid kale ku ark isagoo kale aynan ku arkin yay ku arkaan ayb <clears throat> wahuwa maca dalika fii gaayati الsidqi wاlamaanati wالsamti اladii lam yara ulu اlalbaabi milahu salى اllahu عalيyه ali wasalam wاlcibaadati wahuwa maca dalika fii gaayati اlcibaadati lilah caabudidda alla la caabudayo meeshii ugu dambaysay ugu fiicnayd iyo haddana markaa uu ku dhex jiraa walkhushuuci lahu alla loo khushuuco oo loo khushuuco wadulli alla oo laysu dulleeyo waadducaa'i ilayhi isaga xaggiisaoo la baryo wasabri calaa adaa man khaalafahu dadkii khilaafay dhibkoodoo lagu sabrana meelihii ugu dambeeyo ka taagnaa waxtimaalihi dulqaadkiisa wa suhdihi nicitaankiisa fi dunyaa oo necbaa oo yacnii adduunyada aanu kala jeclayn wa akhlaaqihi saniyati akhlaaqdiisa sarrayso ashariifati ee sharafta badan min alkarami ee deeqda ah washajaacati geesinimada walxayaa'i xishoodka walbiri samafalka wasilati silati qaraabo xiriirinta sala allahu calayh ali wasalam ilaa hayri dalika iyo kaa hayrkiis oo min alakhlaaqi akhlaaqa allatii lam tajtamic aynan u kulmin fii basharin bashar dhexdiis aanay ku kulmin qablahu hortii walaa bacdahuna aynan ku kulmaynin ilaa fiihi isaga mooyaane <clears throat> caqliga yudraku waxaa lagu gaarayaa caqliga sababkiisa ana haadaakan yastaxiilu inay mustaxiil noqonayso an yakdiba inuu been sheego calaa adnaa makhluuqin qof dabeecadihii aan soo sheegnay leh waxaa mustaxiil noqonayso an yakdiba inuu been ku been abuurto uu been ku sheego calaa adnaa makhluuqin makhluuq midka ugu liito biadnaa kadibatin been midda ugu yar inuu korkiisa u ku sheego oo ugugu been abuurto ayaa mustaxiil noqonayso fa fakayfa sideebaa yumkinu ay u suurtoobaysaa an yakuuna mila haadaa kan oo kale <clears throat> fakayfa sideebaa yumkinu ay u suurtoobaysaa an yakuuna milu haadaa kan oo kale rasuulkiia qad kadaba cala allaahi alle inuu ku been sheego rabbi alcaalamiin aladii qad ahbara allahaasoo sheegay huwa isaguba alladii kaa alladii kaa oo qad akhbara uu sheegay huwa isaga bimaa ladayhi alla agtiisa waxa ahoo min aliimilciqaabi ciqaab xanuunkiisa ah isagoo sheegay haddana weliba iyo wamaa liman kadaba calayhi qofkii alla ku been abuurto waxa uu leeyahay waftaraa been abuurto waxa uu leeyahay ciqaabana uu ka hadlayo uu sheegay see u been abuuranayaa marka haadaa laa yasduru kani ka soo fuli maayo buu yidhi ilaa min shari cibaadillaahi addoommaha alle kan ugu shar badan maahane waajra'ihim wa ajra'ihim kan ugu dhiiran wa akhbafihim ugu xun mooyaane cid kale ka imaan maysa taasoo kale yacnii wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo nebiga tilmaamaha la soo sheegay leh oo dadkiina u qireen caqliga waxaa lagu garanayaa inay mustaxiil tahay isagoo dabeecadahaas leh makhluuq kan ugu liito inuu ku been abuurto been midda ugu yarna inuu ugu been abuurto yaa mustaxiil ah fa kayfa marka allihii allaha khaaliqa oo ugu been abuuranaya marka horaba looguma baranin beenay ayb isagoo haddana tilmaamayo qofkii alla ku been abuurto waxa cadaab uu leeyahay alla ciqaabkiisu siduu u daran yahay isagoo sheegaya haddana wamilu milu hada laa yakhfaa amruhu cala asibyaani wamilu haada kan oo kale laa yakhfaa amruhu arrinkiisa ma qarsoonaanayo cala asibyaani ilmaha yaryar ka qarsoonaan maayo filmakaatibi dugsiga ku jiro ilmaha yaryaree dugsiyada qur-aan ka dhigtae yaryar ka qarsoonaan maayo arrinkiisa xataa fa kayfa biulil axlaami wannuhaa sideebaa marka xaalku uu yahay dadka caqliga u saaxiibka ee qaangaarada ah alladiina kuwaas oo badaluu anfusahum naftoodii dhiibay wa amwaalahum maalkoodii dhiibay wa faaraquu awlaadahum ilmahoodii faaruqay wa awdaanahum dalalkoodii faaruqay wa cashaa'irahum qaraabadoodii faaruqay fii xubbihi jacaylkiisa u faaruqay wa daacatihi daacadiisa u faaruqay say uga qarsoonaanay markayani wxuu le saxaabadiisay ku garan weynayaan iyagu marka ilmaha yaryar baa fahmi karee dadkii nebiga rumeeyee dalalkoodii diin uga soo tegey ee daaco iyo jacaylay nabiga jecel yihiin uga soo tegey sideebay marka uga shakinayaan iyagu radia allaahu canhum wsala allahu calayhi waalihi wasalam maa tacaaqaba alleylu wannahaar habeeniy maalin intay iscirbinayaan nebiga allah ammaano saxaabadana allah ka raali noqdo wa min daalika waxaa ka mida maa ahbara bihi sala allahu calayh waalihi wasalama wixii nebigu uu ku warramay uu sheegay fii hada alqur'aani alcadiim uu ugu dhex sheegay qur'aankan weyn dhexdiisa wa fii maa saxa canhu iyo wixii ka ansaxayo min alaxaadiii axaadiid ah ayb oo waa maxayna min alguyuubi almustaqbalati waxyaabaha soo socdae qaybka ah uu ka warramay ee almudaabiqati ee daboolay likhabarihi khabarkiisa ay daboolay warkii uu sheegay xadwa alqudati bilqudati siday qaansada labadeeda baal say isu shabahaan oo kale mimaa yaquulu wuxuu dheeraanaya istiqsaa'uhu raacraacidiisa hahuna meeshan faqradan marka wuxuu leeyahay qur-aankii nebigu ou la yimid iyo axaadiidta nebiga ka ansaxday waxay tilmaameen umuuro qeyb ah oo dhacay oo dhici doonay sheegeen oo siday u sheegeen haddana u dhacay khabarkii ay ka sheegeen iyo dhacdadiibaa isdabooshay ayb xaggee marka ka maqlay ilaahay xaggiisa unbuu kala yimid ayb way fara badan yihiin marka umuurahaasoo xadiid waxaa jiro imaamu albukhaari eh, uu ku sheegay calaamaatu nubuwa uu ku soo qaatay juska lixaad fatxulbaariga cadi bnu xaatim ayaa nebiga la joogay sala allahu calayh ali wasalam markaasuu yidhi eh, markaasuu wuxuu yidhi nin baa u yimid buu yidhi rasuulka sal l slam markaasuu faqri ka cabaaday nebigiiba u cabtay u cabtay faqriba uga cabtay mid kalea u yimid amni darro iyo nabadgelye xumo iyo wuxuu ka cabtay isaguna dariiqiyo aan furnayn oo lagu rafaadsan yahay dariiqii baa marka uu aad uga cabaaday qudaacu duruq meel walba mid kalaa yimid isaguna wax kaleu ka cabaaday markaasuu rasuulka sala allahu calayh ali wasalam wuxuu ku yidhi yaa cadii atacrifu alxiirata xiira meesha la yidhaha ma taqaanaa buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi waa maqlay nacam qad samictuhaa waxaa hadday nolosha kula dheeraato waxaad gaaraysaa buu yidhi halkaas inay naag intay ka soo safarto xiira marka waa shaam beled ku yaalla wa intay naagta keligeed ka soo safarto ay halkaan timaay xijaaj intay soo gasho maka timaado kacbada dawaafto cidna iyadoon ka baqaynay yacnii naag jinsi daciif ah ragga waxaa laga yaabaa inuu muqaamaro iyo soo galo laakiin naagtu halis waxay u tahay yacnii dacfi bay asal ku tahay marka naag daciifa inay soo safartay iyadoon cidna ka baqaynin baa imaa doonta ninkan hadda ka cabaadaya marka amni darada iyo saasay isku bedeli doontaa haddii nololii kula dheeraato taasaad arki doontaa weli marka nebigu waa sheeko uu ka sheekaynaya waxaasaa dhici doono waaye maahane naagtu biduuni maxram keligeed waa safri kartaa ma aha amar iyo nahyi meeshaa kuma jiray ogow bal xukunka nebigu waxaa weeyaan inaynan safrin biduuni maxram ayb iyo nin la-aan inaynan safrin ayb keligeed marka inay iska safarta lama ogola xadiidkanna xugun ma sheegaaye wax dhici doono unbaa nebigu uu ka warramay sala allahu calayh ali wasalam hala yeela yaa la yeelin ma aha maadada labaad waxa haddana uu yidhi atacrifu kisraa kisra ma taqaanaa buu yidhi kisra boqorka la yidhaha markaasuu wuxuu yidhi kisraa hurmus kisrihii hurmus miyaayo furus madaxba u ahaa boqorka u ahaa haah buu yidhi nebiga sal l slam hadday nololi kula dheeraato waxaad arki doontaa buu yidhi isaga oo khasaa'intiisii iyo madaxtooyadiisii oo dhan halkan la keenay oo idinku markaa idinku soo wareegtay taasna marka waa dhinacii marka cabsida faraha badanoo jirtay iyo waxyaabaha waxaad arki doontaa buu yidhi xagga fakhrigana waxaa imaan doon waxaad arki doontaa hadday nolosha kula dheeraato qofka intuu sadaqadiisa soo qaado ciduu siiyo uu waayo oo nin mustaxiqa la waayo markaasuu wuxuu yidhi cadiy ibnu xaatim laba waa arkay uu yidhi nebigu uu sheegay sala allahu calayh waali wasalam xiira qofka intuu ka soo safro ma ka yimaado cidna isagoo ka baqaynin waa arkay buu yidhi oo meel walba marka islaamku ku xoog batay nabadgelyada iyo barwaaqaduna ay iska jirto midda labaadna wuxuu yidhi dadkii kisra la dagaalamay ee kaydkiisii khaaska ahaa ee isaga gurigiisa ugu jira soo qaaday cumar ag dhigay anaa anaa ka mid ahaa buu yidhi middaa nebigu uu berigaa cabsidaas jirtay uu noo sheegay anaa arkay uu yidhi taasna waa la kulmay ayb midda saddexaadna yaqiin waxaan u hubaayuu yidhi qofkii nool inuu arki doonan ayb middaa saddexaad isagu ma arkin laakiin waa yaqiinsaday maadaama laba waxyaaboodoo nebigu ka warramay sal uga warramay ay ugu timid ayb midda kalena waa la arkayoo wakhtiyadii cumar bnu cabdilcasiis iyo kutubu taariikh ay sheegeen in la waayo wax sadaqa la siiyo zake la siiyo marka xooluhu intay bateen kharaajkii batay oo muslimka muslimiinta khallada iyo fawaaidda faa'iidada soo gashay markay badatay yaa waxaa dhacday marka in qof zakadii iyo wax la siiyo la waayo oo baytulmaalka inta lagu celiyo markaa kadib marka howlo kale iyo waxyaabo kale marka lagu lagu qabto ayb taana marka waa dhacday waxyaabahaas waa marka waxyaabaha ibnu kaiir uu leeyahay khabarkii iyo iyo iyo wixii makhbarkiibaa isdaboolay oo ismudaabaqeeyey ayb wa min dalika kaagaa waxaa ka mida maa adharahu اllaahu tacaalaa wuxuu alla muujiyey calaa yadayhi uu ka soo muujiyey gacmihiisa min khawaariq اlcaadaati ah caadaadka waxyaabaha khilaafsan dadku say u barteen sida si ka duwan albaahirati ee aadka u cajaa'ibka badan famin dalika waxaa ka mid a ah maa akhbara allahu caza wajalla wuxuu alla sheegay canhu xaggiisa uu ka sheegay fii kitaabihi alcasiiz min inshiqaaqi اlqamar waxyaabahan aan soo sheegnay waxaa ka mida ah wuxuu alla sheegay ee ah min inshiqaaqi اlqamari dayaxa kala dhambalmitaankiisa inuu dilaacay wadalika kaagaasina wuxuu ahaa ana almushrikiina mushrikiintiisa aluuhu way su-aaleen aayatan mucjizo ayay weydiisteen wa kaana dalika leylan habeen bay ahayd fa ashaara ila alqamar dayixii buu farta ku fiiqay fa saara firqatayni laba gobol buu u kala dhacay laba gabal oo gabalna halkaan aaday gabalna halkaan fasa'aluu waxay su-aaleen man xawlahum dadka agagaarahooda min alaxyaai dadka maka agagaaraheeda degganee qabaa'ilkii ah bay su-aaleen lianlaa yakuuna saysan u ahaa sownan u ahaanin qad saxarahum inuu sixray iyaga indhahooda inuu indhasarcaad ku riday saanay u noqonin ayay u weydiiyeen fa akhbaruuhum way u sheegeen bimili maa ra'ow waxay arkeenoo kale oo annagana waa aragnay dheheen habeenkaas bishu labay kala noqotay xataa safar iyaga ay wateen oo shaam ka soo socday ayay su'aaleen markaasay yidhaahdeen habeenkaas iyo saacaddaas bisha labay u kala baxay waa aragnay bay dheheen meel walbaa marka laga arkay <coughs> iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar midu alla yidhi waa mucjiza iyadan wahaadaa mutawaatirun wahaadaa kan inshiqaaqu lqamarka dayixu kaladhainuu kala dhambalmay mutawaatirun weeyaan mid aad dad badan ay iska wariyeen way cinda ahlilcilmi ahlucilmiga agtooda bilakhbaari ku cilmi leh ahbaarta waqad rawaa fa ahbaruuhum bimili maa ra'ow bay ugu warrameen wahada mutawaatirun cinda ahli اlcilmi arinkan marka waa mutawaatir ahlucilmiga agtooda bilakhbaari ku cilmiga waqad rawaahu hayru waaxidin wuxuu ayaa wariyey min asaxaabati ka mida radia allahu canhu dad badanoo saxaabadii ka midana way wariyeen wamin dalika waxaa ka mida kaagaas maa dahara bibarakati ducaa'ihi maa wixii dahara ku soo daahiray oo ku muuqday bibarakati ducaa'ihi nebiga alla barigiisa barakadiisii fii amaakina meelo ka daahiray yaduulu basduhaa dherarkeedu yanii fidinteedu u dheeraanaya yani me haddii waa la sheegayaa layidhaha inta duco oo nebigu intuu duceeyey barakay khayr lagu helay lama tirin karo wa tadyiiqu mujalladaatin iyo mujalladaad ciriirtiyoomitaankooda mujalladaadka oo cadiidatun fara badan ayb wa min dalika maa dahara bibarakati ducaa'ihi fii amaakina yatuulu basduhaa ayb in la fidiyo la faahfaahiyo ay dheeraanayso ayb wa tadiiqu ay ciriirtiyoomayso mujaladaatun mujalladaat cadiidatun fara badan can xasrihaa bay ka ciriirtiyoomaysaa koobitaankeeda waqad jamaca alxaafidu abuu albayhaqiyu alxaafid abuu albayhaqi raximah اllah wuxuu ururiyey kitaaban shaafiyan kitaab daweynayo fii dalika kaagaas muqtadiyan isagoo ku dayanayo biman taqadamahu dadkii ka hormaray fii dalika arrinkaa uga hormaray oo nebiga mucjizaadkiisa wax ka qoray fama iqtadaa bihi kaiirun dad badanba say ugaga daydeen miman bacdahu isaga ka dambeeyey raximahu اllahu tacaala yani waxuu ka wadaa dalaa'ilu culummo badan baa wax ka alifeen imaamu اlbayhaqi kitaab aad u mujalladaad badan buu ka qoray dalaa'ilu nubuwa ayaa la yidhaahdaa waa maطbuuc kitaabkaas ayb ibnu kaiir laftirkiisa waxbuu ka qoray dalaa'ilu waxaa kaloo dalaa-ilunubuha wax ka qoray abulqaasim ataymiyi qawaamu sunna kitaabkiisu isaguna waa mabuuc waxaa kaloo dalaa wax ka qoray bayhaqi a'immadii ka horreysay alimaamu almustakfiriyu laba mujalad isagoo abaa mar dhow la daabacayoo mabuuc weyaan laba mujalad isagoo kutubtaas kuwa kalena waxay uga warramaan kutubtooda dhexdooda ayb marka mucjizaadka rasuulka waa kutubta dalaa famin dalika waxaa ka mida kaagaas annahu sala allahu calayh waali wasalama nebigu daca allaha tacaala allow baryey fi sakhlati waxartii yarayd allatii kaanat maca bni mascuudin ibnu mascuud u joogtay la jirtay fi racyi daaqa kula jirtay ari uu daajinayo dad u raacayay yaa marka waxar yaroo ku jirtay baa uu soo qabtay nebigu markaasaa yacnii waxartan caanay waxba malay buu yidhi markaasaa annagaa yeelanayna noo ogolaaw buu yidhi annagaa yacnii uu alla u baryayna alla bari u samaysanayne noo oggolo wou u oggolaaday markaasuu sameeyey allou bariyey candhadii buu ka salaaxay wasamaa lahaa bismillaahi waa u magacaabayo alla u magacaabo bismillaahi buu yidhi waxalabaha waa maalay nebiga fadarrat way darartay calayhi korkiisay ku darartay fashariba waa cabay wasaqaa waa waraabiyey abaabakrin buu waraabiyey wakadalika facala fii shaati ummi macbad umu macbad ri ay lahaydna saasoo kale u yeelay waxyaabihii marka ibnu mascuud ku islaamay ka mid ahayd ee nin hadda beenlow ana nebigu oo fal yacnii sixir iyo shacwado iyo laga bartayna maaha ayb wanaag iyo dabci fiicnaan run khayr iyo samafal ummaddow khayrka uga horeeyaa ugu hor uga horeeyaa lagu bartay haddana tan marka laga arko mucjisay noqonaya isla markiiba laakiin qof aan salaad tukaninoo xaaraanta ummadda uga horeeyo haddii maanta intuu saas wax u salsalaaxo ay wax u soo galaan ama wax uun caadadii ka baxsan intuu sheego intuu indhaha kor u qaadqaado uu yidhaahdo alaabta laxaday meeshaasay taallaa uu yidhahdo meesha inta la taga laga soo bixiyo cid karaamo waayo dhahayso ahlu macrifa ma leh jin iyo balaaya waxa intay qariyeen ayay u sheegeen isaguna marka waa nin shayaadiinta caabudo oo la shaqaysto marka de nebi iyo nin shaydaan la shaqaystana maba isku ekaan karaan bal iska dhaaf nebiye waxaan isku ekayn qof toosanoo mu'min toosan iyo nin mushacwid ah iskuma ekan wadacaa liufayl bni camrin ufayl bni camrin buu u duceeyey fasaarat lahu aayatun aayad baa u ahaatay mucjizo yani yani karaamo fii طarafi sawdihi jeedalkiisa foodiisa hore yaa calaamad yaa u noqday ayb fasaarat lahu aayatun baa u ahaatay fii arafi sawtihi nuurun baa u ahaaday yalmacu birbirqaayo yuraa min bucdin meel dheer laga arkaayo isagii baa marka wuxuu yidhi dadkaygaan dacwo inaan siiyo rabaa wax marka aayad ay igu gartaanee igu aqoonsadaanoo igu rumeeyaan rasuulka ilaahay oo yacnii iigu duceey waa u duceeyey markaasaasaas gacantiisii baa markii hore u caddaatay markaasuu wuxuu yidhi sidan waxay leeyihiin markuu diintii galay moxamed ayaa jirkiisii isbedelayoo aafa ka soo baxday idhahayaani nebi allow meel kale calaamadda yacnii alle inuu iigu yaalo i bari markaasaa jeedalkiisa uu faraska ku garaacayo foodiisaa calaamaddii loogu yaalay marka wakadalika xasala liusayd bni xudayr wacabaad ibni bishrin alansaariyeyni labadaa saxaabina sidaabaa iyaguna iftiin iyadoo habeen mugdi ah baa iftiin marka uu ka horreeyey waqad kharajaa iyagoo ka baxay min cindihi nebiga agtiisa fii leylatin dalmaa habeen mugdi badan wadaca allaha tacaala allow baryey cala sabcati toddobadii alladiina sakhiruu minhu ku jeesjeesayey wahuwa yusallii isagoo tukanayo faqutiluu bibadrin dhammaan beder baa lagu laayay kuwanna waxay ahayd markii maka joogay isagoo sujuudsan ayay mandheer intay soo qabteen bay kor ka saareen markii markaa laga rogayna oo faadimo ay ka rogtay waxay bilaabeen marka inay qosqoslaan oy marka qosolkiibaa inta ka batay bay isku dhecdhaceen marka iyaga iyagad marka jaasjaas iyo kibir meeshay ka gaareen markaa nebigu waa habaaray oo marka wuxuu yidhi allahuma calayka bifulaan allahuma calayka bifulaan toddobadii marka sidaas yeeshay toddobadoodii beder baa lagu dilay inta la soo jiiday baa meydkoodii god lagu guray meel marka qaliib oo ceel ahaan jirto gorof noqday ayuu ku guray waa kii u dhawaaqay rasuulka sal l slam axad marka la ayidaayo umbaa ducadii taasoo kale loo yeelaa qof ilaahay dhahayo habeen iyo maalin allah ii waxyoodo hadday been tahay miyaa loo gargaari lahay looma gargaariylamid maahan ilan ma ogtahay qofka dhahaya war xaggiisa akhbaar iiga timaada dheeldheel maaha ilaahay ma daynayo qofkaasoo kale aayaddii sidaan daaya sheegnay wadacaa cala bni abi lahabin ibnu abi lahab ayuu nebigu habaaray fasallad allaahu calayhi alla wuxuu ku salladay assabuca dhugaag bishaami shaam dhexdeeda wifqa ducaa'ihi sal l slam ducadiisa si waafaqsan oo tanna waxay ahayd ninkan waa habaaro nebiga wuxuu yidhi allahuma sallid calayhi kalban min kilaabika ilaahu midkani ey ku sallad eeyahaaga ka mida ey marka marka la yidhaha luqada carabiga abuu cubayd iyo jumhuur اlculamaa alkalbu اlcaquur eyga faylagooyaha markay fasirayaan dugaagay ku fasiraan wahuwa sabc kanaa loo deliishadaa marka qisadan marka nebigu ninkan sidan buu yidhi eyna ma cunine libaax baa cunay ninkaan libaax ayaa cunay marka libaaxu waa kalbulcaquur isaga laftirkiisa ayb xaafidku saasuu leeyahay fatxulbaariga juska afraad ayb kuwanna marka sidii uu yidhi bay ku soo baxday wadacaa calaa suraaqata suraaqa ayuu habaaray fasaakad waxaa dhulka ku dhegtay yadaa farasihi faraskiisii labadiisii lugoodoo hore ayaa dhulka ku dhegay fil ardi dhulkii ay ku dhegtay uma daca allaha allow bariyey fa ubliqataa waa lasii daayay markuu nebigu sii baxsanayay oo markaa yacnii mushrikiintii hala dilo ay yidhaahdeen inay dilaan ay damceen oo iyagii alla ka badbaadiyey uu sii socday oo halkaa iyo marka madiine hijradii uu samaynayay ayaa waxaa ka daba yimid suraaqa suraaqata bnu maalik baa ka daba yimid isagoo markaa mushrikiintii ka baxsaday nebiga sal l slam markaasuu is yidhi boqolka halaad aada heshide soo qabo markuu ku soo dhowaadayba labadii lugoodoo horaa ku dhegtay dhulka markaasuu u duceeyey waa la sii daayey haddana markaasuu is yidhi ku laabo sidii oo kale ku laabo markii saddexood buu yidhi waa kaa harayaayo khabarkaagiina cidna u sheegi maayee warqad io qor warqad buu markaa amray in loo qoro nebiga sal l slam waa soo marnay qisadiisa ninkaasana waramaa kufaara qurayshin yowma badrin kufaaru quraysh maalintii beder nebigu waa ganay biqabdatin cantooba ayuu ku gamay min xasbaa'a quruurxa dhagaxyo yaryar ah fa asaaba wou asiibay kullan dhammaan oo minhu iyaga ka mida minhaa quruurxaa xaggeeda waxaa ka asiiba shay-un wax ayb falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa ayb marka hal cantooba adiga ma gaarsii kartaa qof kasta ishiisiiya u qaybin karana male ilaahay baa saa u sakhiray oo u yeelay waa mucjiza marka iyada laftirkeeda wahasabahum ullahu alla waa jebiyey wakadalika facala sidaasoo kaleu yeelay yowma xunaynin maalintii xunayn sawaan si leeg wa acdaa yowma badrin lcukaashata bni mixsan ayuu wuxuu siiyey jadlan dogob ayuu siiyey min xaabin qori ah ul markaa wuxuu siiyey qori ah ayuu u dhiibay fasaara fii yadihi gacantiisa dhexdeedu wuxuu ku ahaaday dogobkii ama yani jiriddii sayfan seef maadiyan oo yanii wax goynayso wax socodsiinayso ayaa markii ay noqotay taabuusiyiin seefay u noqotay wa aqbara camahu lcabaas adeerkii cabaas buu u sheegay wa huwa asiirun adeerkiisoo maxbuus ah bimaa dafana huwa wuxuu duugay isaga iyo umulfadli iyo xaaskiisa umulfadl min almaali oo maal ah taxta catabati baabihim albaabkooda catabadiisa yacni albaabka hortiisa ama geeskiisa waxay ku duugeen maalka ay ku duugeen buu uga warramay fa aqara lahu bidaalika waa u qiray arrinkaa markii la qabtay ee isfuro la yidhi xoolo layskaga baahday ayaa marka xoolihii waxaa uu ka cabaaday markaasuu wuxuu yidhi xoolihii aad meeshaa ku duugtay soo bixyaa u sheegay marka rasuulka sal l slam allah u waxyooday ilaa waxaan ognahay rasuulku yacnii axwaal shaydaaniya iyo shaqo kuma leh nebiga sal l slam axwaal shaydaaniya iyo jinni jinni iyo shaqo kuma laha isaguna wa aqbara cumayra bna wahbin ayuu wuxuu u sheegay isaguna bimaa jaaa lahu wuxuu ula yimid oo min qatlihi dilkiisa ah muctadiran isagoo markaa ka cudur daaranaya biannahu jaa inuu u yimid fii fidaai usaara badrin isagoo ku marmarsiyoonaya wuxuu iska soo dhigay nin beder dadkii lagu qafaalay kala xaajoonaya rasuulka inuu dilowna rabay si gaadmaa uu u dilo markaasuu wuxuu yidhi wou u sheegay inaad dishaa rabtay buu yidhi factarafa lahu bidalika wou u qiray wa aslama min waqtihi waqtigiisaas buuba islaamay radia allaahu canhu ayb waxyaabahaasoo marka aad u fara badan ayuu sii wadayaa eh, aclaamu nubuwa waxyaabo ka mida oo qaybo kala duwana marka dambena khusuusiyaat rasuul ayuu geli doonaa bilahi towfiiq sal alla slam calaa nabiyina mxamedin